في الصحيحين في ليلة الأxad alcaashir min shahri shacbaan cama alfin arbacumiya waamaani waalaaiin hijrat mustafa sala allahu aleh waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالصين والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كي سقالي التبنات مجالستا دلمركة إيا شرح كوبا كتابك الوافي ما في الصحيحين waxaan ku soo jirnay maqsadkii labaad ee maqaasida kitaabka uu sheekhu alifay xafidahullah waxaan ku soo jirnay sidoo kale kitaabkii amaba fasalkii labaad ayaan ku soo jirnay mawaaqiita ku soo jirnay baabka caawaan ka bilaabayna insha allahu tacaala waa baabu waqti salaati alcasri salaada casr wakhtigeeda ayaan ka bilaabayna insha allahu taala xadiidkan waa saddex boqol iyo sideed iyo afartan baabu waqti alcasri salaada casr waqtigeeda ayuu baabkan u baab yahay can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi anas kaana rasuulula rsulka all wuxuu ahay sala allahu calayhi waali wasalam yusallii mid tukada ayuu nabigeen ahay calayhi salaatu wasalaam alcasra salaada casr ayuu dukan jiray waashamsu qoraxdana murtaficatun ay sarrayso oy kor jirta weeyaan xayatun ay aad u iftiimayso oy nooshahay weeyaan qoraxdii oo aad u aad u aad muxuu ahaa dhalaalkeeda uu muuqda ayuu nabiga dukan jiray calayhi الsalaaةu wasalaam kadibna fayadhabu waxaa tegi jiray addaahibu ninka tago ama qofkii taga ila alcawaali meesha cawaali lmadiine loo yaqaano oo haddaba magay way xambaarsan tahay magaalada madiino dhanka najdi amaba dhanka muxuu ahaa qorax soo baxageed ayaa cawaali la yidhaahdaa ayaa taqriiban ay ku dhowda meesha iyada ah marka cawaali lmadiina ayuu qofka aadi jiray hadda xay alcawaali xaafad la yirah ayaa ku taala magaalada madiine weyaan ilaa wakhtigan la joogo fayadhabu kadibna wuxuu aadi jiray addaahibu qofka taga ila alcawaali meelaha sarsare oo xaafadaha kore ah ama tuulooyinka ku hareeraysan magaalada ayuu aadi jiray beriga ayay tuulooyin oo mxuu aha mutanaatir oo isku mxuu ahaa magaalada ku hareeraysan ayay ahaayeen weyaan hadda laakiin magaalada madiina daraf iyo jus ka mid ah ayay cawaali madiina noqotay fa ya'tiihim wuu usoo laaban jiray ama uu tagi jiray fayatiim wuxuu tagi jiray fayadhabu oo aadi jiray adaahibu qofka aada ila alcawaali xaafadaha sarsare oo tuulooyinka kore oo magaalada madiina ayuu aadi jiray fayatiihim uu u tagi jiray washamsu qoraxdana murtaficatun ay sarayso oy weli hoos u degin oy amaba casirliiq aanan la gaarin ayuu tagi jiray weeyaan wa bacdu alcawaali meelaha cawaalida ama tuulooyinka qaarkood من almadiinati magaalada madiinana waxay ka fog yihiin ama ay u jiraan calaa arbacati amyaalin afar mayl ayay u jiraan weyaan afar maylka weyaan aw naxwihi amaba afar mayl wax la too ama la mid a weyaan marka xilliga uu nabiga salaad case dukan jiray waxay tusinaysaa xilli hore inuu nabigeena dukan jiray calayhi salaada casr qofkii ay ka tagto man faatathu qofkii ay ka tagto salaat lcasri baabu imi man faatathu lcasr salaada casr qofkii ay ka tagta dembiga uu leeyahay uu la kulma ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex iyo sagaal iyo afartanaad can ibni cumara waxaa laga weri cbdullahi ibn khadaab radi allahu tacala canhuma rasuula rsulka al sala allahu calayhi waali wasalam wuxuu yidhi alladii qofka tafuutuhu ay ka tagto salaatulcasri salaada casr ay ka tagto fakaannamaa waaba isagoo wutira laga siibay oo laga dhex bixiyey ahlahu ahalkiisa iyo wa maalahu maalkiisa weeyaan haddii suliba lagu lagu muxuu ahaa fasiro witiradaas ka dhexbixin lagu fasiro suliba marka waxaa weeyaan ahlahu waa mafcuulkeedii labaad huwadana waxay noqonaysaa mafcuulkii koobaad oo noqday naa'ibuulfaacil nacam haddii laakiin la yidhahda ukhida oo waxaa weeyaan mutacadi ay noqon weyda laba mafcuulaan u gudbaynin marka waxay noqonaysaa fakaana maaba isagoo wutira laga qaaday ahluhu ahalkiisa laga qaaday oo ahluda waa la damina markaas ahluhu ahalkiisa laga qaaday iyo wamaaluhu maalkiisa laga qaaday ayuu noqonaa weeyaan haddii marka ee salbiga la isticmaalana ficilka wuxuu noqonaa mutacadi ilaa mafcuulayn haddii uu madi ah, la isticmaalana ayadna waxaa weyaan wuxuu noqonaa laazim weyaan oo hal mafcuulun buu gudbi ayb marka qofkii salaadda casr ay ka tagto qof laga tagsiiyey ama laga qaaday ama laga dhex bixiyey reerkiisa ayuu muxuu ah, la tooyahay maalkiisa iyo reerkiisa weyaan marka qof khasaaray xabita camalun riwaayaad kale ku soo aroortay weyaan camalkiisa dhan weynu buraay baabu waqti lmaqribi salaada maqrib waqtigeeda ayuu u baabi baabkan xadiidka saddex boqol iyo kontonaad can raafic bni khadiijin waxaa laga wariyey qaala wuxuu rafic bnu khadiij kunnaa waxaan ahaynay ninka raafic bnu khadiij la yidhahdo kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abuu cabdillaah amaba abuu khadiij abuu cabdilaahi ama abuu khadiij ayaa la yidhaahdaa waa kow tan labaad nasabkiisana waxaa weeyaan raafic ibnu ibnu raafic raafic ibnu khadiij ibnu raafic ibnu cadiy waa alwsi waa ree aws alansaari waana ree ansaareed weyaan marba haddii ad awsi meesha yimaado amaba khasraji waa automatic toos waxaa weyaan wuxuu noqonayaa ree ansaareed ninkaas saxaabiga ah raggii wuxuu ka mid ahaa maalintii la aaday bader uu nabiga da'yari ugu tagay oo da'diisa la yaraystay maalintii uxudna isagoo muxuu ahaa tabargalayoo nin weyn oo muxuu ahaa sal allahu calayh waali oo raggii duulaankii uxud ka qaybgalay ayuu ka mid ahaa duulaankii eh, iyo khaswadii eh, baderna waa laga reebay daayari ayaa looga reebay wuxuu geeriyood hijrada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam afar iyo toddobaatankii ayuu geeriyooday afar iyo todobaatanki hijrada nabigan ayuu geeriyooday nacam can raafic ibni khadiijin waxaa laga wariyey qaal wuxuu yihi raafic ibni khadiij waxaan ahaynay nusallii kuwa tukada almaqhriba salaada maqhrib maca nabiy nabigaan la tukan jirnay sala allahu calayhi waali fayansarifu kadibna wuu laami jiray axadunaa midkanaga wuu ka soo laami jiray fayansarif wuu soo laami jiray axadunaa midkanaga oo salaada iyuu ka soo noqon jiray weeyaan wa inahu isagana la yubsiru arki mawaaqica nablihi leebabkiisa meelahay ku dhacayaan haddii leebka la tuuro meeshii leebka uu ku dhacay isagoo arki ayuu salaadda laga soo noqon jiray macnaheed waxay ta marka nabigeena calayhi salaat slaam marba haddii salaadda muxuu ahaa qoraxda ay dhacdo toos salaadda maqhrib uu geli jiray kadibna salaaddana dee abca maqhribka aad uma dheero oo salawaadka aadka loo dheeray inkastoo mararka qaar nabiga qaaf ku tukan jiray laakiin uma badno marka salaada la tukada oon ka soo noqono salaada le haddii aan leeb tuurnay leebkanaga meeshuu ku dhaca waan arki jirnay oo mugdi ayadoon la gelin ayaa salaada laga soo bixi jiray ayuu kala joodaa radia allahu tacala canhu macnaheedu waxaa weeyaan marka asalaat fii awali waqhtiha baabu waqti alcishaa salaada cisho waqhtigeeda ayuu baabkan u yahay xadiidka saddex boqol iyo kow iyo kontonaad can caaishata waxaa laga wariyay umulmuminiin aidiiqa binti sidiiq qaalat waxay tii radi allahu tacala anhu ardaha ictama wuu dibdhigay ama wuu mugdiyeeyey rasuulullah rasuulka all sala allahu calayhi waali wasalam leylatan habeen bilcishaai salaada cisho salaada cisho ayuu nabiga dib aad ugu dhigay ilaa mugdiga uu aad u darnaada weeyaan ictama wuu dibdhigay ama wuu mugdiyeeyey rasuulullahi rasuulka all sala allahu calayhi waali wasalam leylatan habeen oo habeenada ka mid ah bilcishaai salaada cisha ayuu muxuuah mugdiyeeyey ama dib u dhigay wadaalika goorta ayada ahna ama arrinta ayada ahna qabla an yafshuwa alislaamu islaamnimada intuusan faafin islaamka oo dadka islaamnimada ay wada qaadanin ayay ahayd weeyaan hadda meel walba salaada lagu tukadaa laakiin xilligaas islaamnimada ma faafin falam yakhruj sooma bixin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xataa qaala cumaru ilaa sayid cumar uu ka yidhaahdo naama annisaa'u haweenkii way hurdeen iyo sibyaanu caruurtii way hurdeen inuu dhawaaqo ood ka yidhaahdo dumarkii iyo caruurtii nabi alla way saxdeen oo raggii dadkii dumarkii ilmihii yaryaraa hurda ay la wada dhaceen la daateen ilaa uu ka yidhaah weeyaan fa kharaja kadibna nabigan wuu soo baxay sala allahu calayh waali wasalam fa qaala wuxuu ku yidhi liahli lmasjid dadka masjidka joogay oo salaadda cishi sugayay maa yantadiruha ma suga axadun qof oo min ahli lardi arada ahelkeeda ah hayrukum adinka hayrkiin ma yantadiru ma suga haa salaada cisho axadun axad oo min ahli arada ka mid ah, adinka aanan ahayn weeyaan saas ayuu nabigeen yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam wa fii riwaayatin lilbukhaariyina qaala wuxuu yidhi muxuu ahaa nabigeenna calayhi salatu salaam walaa yusallaa raawiya wuxuu leey marka qaala wuxuu yidhi walaa yusallaa lama tukada yowmaidin maalinta iyadaa ila bilmadiinati magaalada madiina unbaa salaad jamaaca ah lagu tukadaa weyaan dadkii mustadcafiinta ah oo magaalada maka joogay ama muhaajiri alxabasha shakimala way tukanayaan laakiin jamaaca meel aan madiine ahayn marka ayada weliba masjidka nabiga aanan ahayn laguma tukan jirin weyaan walaa yusallaa yowmaidin maalinta laguma tukan jirin ila bilmadiinati waa dhici kartaa in quba iyadna lagu tukanayo weyaan wa kaanuu waxay ahayn yusalluuna kuwa tukada fii maa bayna an yaqiiba ashafaq diilinta cas dhicitaankeeda intuu dhexayso ilaa ulu leyl اwal ilaa mxua habeenka marka loo qaybiye qaybtiisa saddexaad oo hore ilaa laga garay dukan jireen weyaan wa kaanuu waxay ahaayeen yusaluuna kuwa tukada salaada cisha fii maa bayna an yagiiba ashafaqu diilinta cas intay markay dhacda inta u dhaxayso waa mxuu casaanka marka qorrada ay dhacdo waad aragteen casaanba meeshii ah, saarmi casaankaas markuu dhaca laga bilaabo ilaa ulu leyli اlwal habeenka saddex meelood marka loo qaybiya hal meel qayb weliba qaybta hore ilaa muxuu ay ka dhammaato ay dukan jireen weyaan inta udhexayso marba haddii ay shafaqaas axmarka u dhaca oo liilintaas iyo madiilinkaas ama humamowg muxuu ahaa shucacaas casaanka u dhaca uu meesha ka taga laga bilaaba ilaa habeenkii marka saddex loo qaybiya qayb ay ka dhammaato inta udhexayso intaas ay dukan jireen weyaan qiyaasta waxay noqon kartaa marka saddex saaci bar ilaa afar saac intu dhexayso taqriiban ayay dukan jireen weyaan saddex saac bar ilaa afar saac intu dhexaysa ayay dukan jireen weyaan nacam baabu baabun tudraku salaatu salaadda waxaa lagu haleelaa oo qofku uu ku gaari karaa iyo jamaacadii birakcatin rakcad weeyaan xadiid saddex boqol iyo laba iyo kontonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey raawayt alislaam bdimn skhr dowsi ana rasu rasulka a sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi man adraka qofkii haleela min asubxi salaad subax rakcatan hal qabla an taluca ashamsu qorax intayna soo bixin ka hore hal ragca ka haleelo faqad adraka subxa salaad subax wuu haleelay jamaacadii wuu haleelay weyaan waman adraka ama salaadii buu haleelayba waman adraka qofkii haleelo rakcatan rakcad min alcasri salaada casr qabla an taqruba intayna dhicin ashamsu qorax intayna dhicin hal rakca ka soo gaaro faqad adraka alcasra salaada casr wuu gaara weyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleh ali waslem haddii casrkaadi waa kaamil mxuu aha ragcad tukatay ragcadii labaad markaad gashayna qoraxdii aa soo baxday salaadaadi mxuu aha e, subax waa kaamil siduu nabigeena cadayna sala allahu aleh waali wasalam baabulawqaati waqhtiyaalka iyo zamanada ayuu u baabyo baabkan almanhiya liska reebay can salaati salaad fiiha ayada mxuu ahaa dhexdeeda in la tukada liska reebay ayuu u baabye xadiidka saddex boqol iyo saddex kontonaad can abi saciidin alkhudri waxaa lagu radia allahu tacala canhu arda qala wuxu yih abi saciid samictu rasuula rsulka allan ka maqlay sala allahu calayh waali wasalam yaquulu isagoo lah laa salaata salaad ma lahan oo salaad uma sugna ama laa salaata salaad ma jirto la tukada bacda subxi salaad subax kadib xataa tartafica ilaa ay mxua kor ka soo aado ashamsa qoraxda weeyaan salaadda la ogol yahay oo qofkuu marba salaad subax la tukada ma jirta ilaa qoraxda ay ka soo baxda weyaan qayd rumxin waatan culimada ay yidhahdaan walaa salaata salaadnama jirta bacda alcasri salaada casr kadibna xataa taqiiba ashamsu qoraxda ilaa ay ka dhacda weyaan oo naafilo la tukana labadaas ma jirto weyaan laakiin culimada waxay ka soo reebayaan salawaadka khaasatan shaaficiyada salawaadka sababta lah janaazoo kale masaajidka qofka uu soo galay oo taxiyatulmasjidka oo kale salawaadka sababta la qada oo kale mxuu ahay qaarkood qadaa alfawaa'id salaadaha muxuu ahaa qofka qadada ah oo kale iyo wix la way ka soo reebaan weyaan way ka soo reebaan waana mas'ale runtii aad andaarta ay aad iskugu diidaan oo culimmada aad waxay iskugu hayaan marka masaladan laga hadlo amar baa jira oo nabigeena calayi sl slam oo noo imaan doona haddii masjidka uu soo gala inuu qofka laba ragcad tukada lisfaray xadiidkanna wuxuu leeyay salaad casar haddii marba la tukada salaad ma jirto salaad subax la tukadana mxuuah marba salaad ma jirto ilaa qoraxda ay ka dhacdo tan hore tan dambana qoraxda ay ka soo baxda arrintaas marka iyo nahyigaas liska reebay iyo amarkaas lisfaray sidii laiswaafajin lahaa ayaa wax aad u dhib badan marka alimaam shawkani caleyh raxmat markuu naylataarka masaladaa ka hadlayey markuu aqwaal aad u tiro badan soo arooriyey ood muxuu ahaa sidii ay yidhaahdeen iyo wix la samayn lahaa ayaa markii dambe intuu ku wareeray ayaa wuxuu ku khatimay hadalkiisa raximah alla raxmatan waasica falwlىa lilmutawarici cadam irtiyaadi اlmasaajidi fi hadi اlawqaat qofka waraca iyo xalaalmaradka lagu yaqaano waxaa u haboon inuusan masaajida usoo qasdin xiliyadaasoo kale wiibu ku wareeray maxaa yeele haddii aad soo gasha waxay noqonaysaa inaad iska fariisato oo amar lagu faray aad ka tagto iyo inaad tukata oo nahyi lagaa reeb aad ku dhacda sida awgeed la socda ayuu leeyahay yaana la soo gelin laakiin arrinta iyada ah sida sawaabka insha allahu tacala waa madhabka shaaficiyada iyo rag raaca mxuu aha waafaqsan ay mareen oo ah salawaadka sababta lah oo sabab muxuu ahay ay keentay waa la tukan karaa waa la tukan karaa markasalawaadka sababtale waxaa ka mid ah taxiyat almasjidka waa runtii hadal aad u fiican oo wanaag badan weeyaan oo qofkana xayraan taxayurkaas wareerkaasna uu kaga bixi kara insha allahu tacaala ayib xadiidka saddex boqol iyo afar iyo kontonaad can cuqbata bni caamir aljuhani waxaa la wariy radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi cuqba alaau saacatin saddex saacadood kaana rasul rasulka al wuxuu ahay sala allahu aleh ali wasalam yanhaana mid naga reeba an nusalii fiihinna inaan tukanno waa naga reebi jir nabigeena calahi salat slam aw an naqbura inaan aasno oon duugna fiihinna saddexdaas saacadood mowtaana kuwa naga dhintay oo amwaanta dadka naga nabigaas waa naga reebi jiray saddexdaa xilli weeyaan salaadna nooma ogolayn sidoo kale inaan mayd asna nabiga nooma ogolayn calayhi salat slaam waa kuwa saddexdaa waqti xiina tatlucu shamsu xilliga qoraxda ay soo baxaysa baasiqatan xaala kownihaa baasiqatan mid soo muuqanaysa ay daahiratan weeyaan taluc soo dhalanayso baasiqatan ay daahiratan iyadoo muuqanaysa weeyaan xataa tartafica ilaa ay kor ka aada weeyaan culimada waxay ku qiyaasaan ilaa rubcu saac meelahaasa lagu qiyaasa markay qoraxda soo baxdo oo hadda saacadeenan xilliga shuruuqa ay caddayso ilaa marka eh, rubuc saac la suga ay culimada ay ku qiyaasayaan weeyaan wa xiina goorta yaquumu u istaaga qaa'imu adahirati kulaylaha kiisa istaaga ay u istaaga weeyaan kulaylaha xiina yaquumu qoorta u istaaga qaa'imu adahirati kulaylaha kiisa istaaga ay u istaaga weeyaan waa xaalat alistiwa qoraxda xilliga ay bartamaha samada ay ku sugan tahay xilligaas ayuu kala jeedaa nabigeena sal allahu aleh ali wasalam oo saxaabiga kusoo naqlinaya xilliga waxaa weyaan ay dhankaana jirin dhankaana jirin culimada waxay leeyihiin macnaha loola jeeda qaa'imu dahiira waxaa weeyaan qofka qoraxda taagan xilliga isaga ah meel har ah ood haraysta oo u soo hara oo ka imaana amaba dhanka qorax u dhac ama ama qorax u dhac ama qorax ka soo bax ma jirays weyaan oo tiirkii wuxuu noqonayaa Eh, harki isaga ayuu ku baaba'aya xilliga marka muxuu ahaa tuuqad jahanam xilliga jahanamo la huriya uu nabigeena uu sheegay sala allahu caleyh waali ayaa waxaa way ka tahay marka xilligaas in eh, aan la ogolayn in muxuu ahaa la tukada in sidoo kale aan amwaadda la aasin saasaa nabigeenna uu muxuu ahay noo sheegay ayuu ninkaas saxaabiga leeyahay radia allahu anhu ardaa kow xiina tatlucu shamsu baasiqatan xataa tartafic wa xiina yaquumu goortuu istaaga qaa'imu dahirati kulaylaha iiina goorta tamiilu shamsu qoraxda ay u leexato oy u ilata waxiina goorta nacam waxiina yaquumu qaa'imu dahira xataa tamiila ashamsu qoraxda ilaa ay ka leexato oy ka ilata wayaan oy samada bartamaheeda ay wax yar ka leexata wayaan waa wax xilli aad u kooban culimmada xataa qaar waxay leeyihiin hal laba rakca inta laga tukado xataa ma xilliga ay zuulitaanka waqtigaas isaga dahirada oo qoraxda kabada samaa ku dhegan tahay xitaa laba ragca inta laga tukada ma dhamo saasay culamada leeyihiin waa wax ah, xilli aad u kooban oo yar weyaan xilli aad u kooban oo yar weyaan xataa tamiila ilaa ay ka leexato ashamsi qoraxda weyaan waxiina goortiina nabiga uu noo diiday tatadayafu ay u iilato ay u leexato ashamsi qoraxda lilquruubi dhicitaan ay u hoobanayso ayadna salaad iyo inaan meyd la aasa noo diiday nabigeena calayhi salaatu wasalaam xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo saddexdaas xilli ayuu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waali wasalam baabu rakcataani laba rakc ayuu baabi baabkan kaana sal allah alay slm nabigeena u ahay sal ll slam yusaliimaa mid tukada bacda alcasri salaada casr laba rakca nabigu tukan jiray ayuu baabkan u baab yahay haddana waxaan soo marnay in laba rakca laysu ogolayn haddana baab waxaa yimid laba rakcood nabigeena tukan jira calayhi salaatu wasalaam culima ayaana wareerisay ayaa imaanaysa marka haddii aad bahasha loo dhexgelin xadiid saddex boqol iyo saddean iyo kontonaad can caaishata waxaa la war umulmuminiin asidiiqa binti sidiiq radia allahu tacala anhu ardaha qaalat waxay tidhi rakcataani laba rakca lam yakun ma ahayn rasuululah rasuulka all sala allahu calayh waali wasalam yadacuhumaa mid ahayn siran si qarsoodi ah walaa calaaniyatan nabiga uguma tegi jirin calayhi salaatu wasalaam waa kuwa laba labada rakca racataani laba ragca oo qabla salaati subxi salaad subax ka horayso nabiga weligiiskama tegi jirin laa xadaran walaa safaran iyo wa racataani laba ragca oo bacda alcasri salaada casr ka dambeeyo ukaadiha degdegina wa fii riwaayati riwaayad oo limuslim u sugnaada xadidka mutafa qaybta hore can abi salamata uu ka wariyey anahu abu salama sa'ala wuxuu weydiiyey caaishata umlmumin caaisha ayuu weydiiyey can isajdatayni ay can alrakcatayni laba rakca ayuu ka weydiiyey allatayni labada ragca oo kaana u ahaa rasul rasulka al sal slm yusaliihimaa mid tukada bacda alcasri salaada casr kadib faqaalat waxay tidhi kaana wuxuu ahaa nabigeenna sala allahu calayh waali wasalam yusaliihimaa mid tukada qabla alcasri salaada casr ka hore ayuu labada rakca tukan jiri weeyaan uma intaa kadibna inahu nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam shuqila waa laga mashquuliyey canhaa labada ragcoo salaada casar nasiyahumaa wuu hilmaamay fasallaahumaa kadibna nabigan wuu tukaday calayhi salaatu salaam bacda alcasri salaada casr ayuu kadib ayuu tukaday isagoo muxuu ahaa gudaaya labada ragca uu ka taga weyaan uma intaa kadibna abatahumaa wuu sugay nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo labada ragca wuu daa'imay wa kaana nabigeena wuxuu ahaa caadadiis waxay jirtay idaa sallaa hadduu tukada salaatan salaad hadduu marba bilaaba abataha wuu suga jiray xadiidkan marka maxaad ka fahamteen labada ragca oo salaad casar ka dambayso ma sunna mid sunna maaha maxaad ka fahamteen adinka hadda fahamkiina muxuu yahay inay sunno yihiin dhankan saasaa laga yidhi maxaa kalood ka fahamteen ya qada ahayd axsantum alcumuum masaladan culimmada aad bay iskugu jijiideen jijiid badan oo tiro badana laisu jiiday laakiin saan isleeyahay sida ugu muxuu ahay dhowaanta badan waalcilmu cind allah caza wajal oon isleeyahay haddii qofka taas uu ku dhega taxayur iyo wareer waa ka baaba'aya culimmada qaar sida ay yidhaahdeen oo ay ku jamciyeen in jawaabta ugu fiican ay tahay in labada ragca oo salaada casar kadib la tukana ay tahay khasaaista nabigeenna calayhi salaatu wasalam nabigeena waxyaabaha uu goonida u leeyahay oo isaga khalaaska u ah inay ka mid tahay ayaa ugu jawaab fiican isleey walcilmu cind allah casa wajal maxaa yeelay riwaayadda waxay jirta ay umilmuminiin ummi salama radia allahu tacala canha ardaha ay ka warramayso oy nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo tukana intay aragtay kadibna ay arintii dabagashay nabiga uu u cadeeyey sala allahu calayh waali wasalam labada ragco waa labada ragco salaadda casar ka horraysay riwaayad kalena labada ragcadood salaadeed mxuu ahaa duhur sunnadeedii inay tahay ah, mxuu ahaa kadibna ay weydiisa nabi allow anaga haddii ay naga tagto salaada casar kadib ma ay weydiisay radia allahu tacala canhu ardaha kadibna uu nabiga jawaabtii u bixay noqotay laa maya haddii marka anaga ay noo jid tahay oo siduu nabiga samaynaya ay jid noo tahay wuxuu ku dhihi lahaa ummi muminiin ummi salama radia allahu tacala canhu ardaha haaw ayuu dhihi lahay nabiga maadaama uu nabiga laa yidhi arrinta ayadood uu joojiyey isagana uu waday macnaheeda waxay noqonaysaa waxyaabaha khawaasta nabigeenna calayhi salaatu salaam asagoo goonida ah waxaa intaas ii xoojinaa nahyigii sariixa oo caddaa oo nabigeena u diiday calayhi salat slam oo haddaba aan soo marnay marka halkaas in muxuu aha lagu badbaado oo dhankaa la aado ayaa ila haboon walcilmu cinda allahi caza wajal baabu qadaai salaati salaada qofka ka tagto in la qaleeyo ayuu baabkan u baab yahay can waxaa laga wariyay khadimi rasuuli illaahi sala allahu aleh wa axad almuktiriin can ilnabi wuxuu ka wariyay sal allah slm qaal nabigeenna wuxuu yidhi man nasiya qofka hilmaamo salaatan salaad hilmaamo falyusalli tukada idaa dakara goortuu xasuusta laa kafaarat dembi dhaaf uma laha iyada ilaa daalika qalayntaas iyo tukashadaas ma oyana dembi kala iyo muxuua ah kafaaro kale ma jirto kadibna nabigeenna wuxuu akhriyey wa aqiimi asalaata salaada u og lidikrii xusuustayda iyo ani inaad igu xasuusato u og ayuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala marka salaadba qofka haddii marba aad hilmaamo oo salaaddii ay ka tagto tala kale ma taalla mxuuah inuu xasuus markuu xasuusta inuu tukado weeyaan waxaa la mid qofka haddii ay kaga tagto hurda siduu nabigeena sala allahu aleh wasalam habeenkii sidii loo soo guuraynayey waa tii meel la degay xilli dambe tacriiska xilliga dambe eh, noo ilaali kadibna bilaal intuu u jeestay dhanka qoraxda ay ka soo baxaysay oo fajar laga sugaayey ayuu riti ama muxuu aha daabad ku tiirsaday weyaan neefgeela kadibna intuu ku tiirsaday indhihii ah, muxuu ahaa indhihiisi asgalay kadibna waxaa lagu soo kacay qoraxda kuleelkeedii qoraxda kuleelkeedii ayaa lagu soo kacay arrintaa weyn dadkay ku dhacda qofka habeenka soo jooda oo sahar badan galo oo mikrofon iyo howlahana ay dhegeysi ku dhacayn isagana muxuu yar hurdo weyn waa ku dhacda arrintaeda rag badan bay ku dhacaysaa qof ay ku dhicin uusan jirin waa yaryahayba haasatan safarada iyo xilliyadaas marka kadibna nabigeena calayi sl slaam bilaalyur bilaal waxa kugu dhacay soo salaad noo ilaaliso nabi allah wuxuu yidhi eh, naftaadii allihii qaaday ayaa taydana qaaday kadibna maxaa la sameeyey meeshii waa meel shaydaan oo ummadda ku galay waa laga guuray waadi baa la sii gooyey laamuddaa la socday kadibna meelahaasaa la degay halkiia marka mxuu ah la adimay la weyse qaatay la aqimay salaaddii sidii ay ahayd loo tukaday weyaan marka ficilka nabigeena cala sl maca saxaabatihi iyo qowlkiisaba waxay caddaynaysaa qofka haddii marka salaad uu hilmaamo ama uu ka hurda in xilliga aad mxu hurdada ka kaca ama xilliga uu muxuu ahaa eh, xasuusta inuu guta laakiin mid sax ma wayna dhacda arrinta iyada meelaha qaar ay ka dhacda alxamdulillah anaga waddankeena kuma badno in qofka uu salaada ku buuxsado xilliga shaqada salaad subax ku buuxsanayaa laba saac ama saacad hal saaci bar ama hal saac ku buuxsanaya markaasuu leeyahy waxaa salaadan tukani iska mogta lacib iyo lah weyaan waa ciyaaryaar waxaa wey lagu ciyaarata ayada wax sax maahan mana soconayso culimadana waxay ku xukmiyeen qofka asaga qof taariku salaad caadi ah oo inuu ku gaalooba ay halis tahay ayay ku xukumeen weyaan wa fii riwaayati riwaayad oo limuslimin muxuu muslim uu wariyey aw naama canha ama ka hurda weeyaan fadli salaati salaada fadligeeda baabu fadli asalaati liwaqtiha salaada waqtigeeda la tukada fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay xadiid saddex boqol iyo toddoba iyo kontonaad can cabdillahi bn mascuudin waxaa laga wariyey alhudali qaala wuxuu yidhi abdillahi bn mascuud sa'altu anabiya nabigaan weydiy sal slem ayu lcamali camalkiiseeba axabu la kalgacaylo badan ila allaha laweyne xaggii camal ilahay agtiis kan looga kalgacaylo badanya oo looga jecel yahay waa kee weeyaan qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam alsalaatu salaad oo calaa waqhtiha waqhtigeeda la tukada ayaa alla agtii looga jecel yahay weeyaan oo looga jacayl badanya qaala wuxuu yidhi uma kadibna nabi allow maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi uma biru lwaalidayni labada waalid oo loo baarinimo fal ku xiga weyaan qaala wuxuu yidhi uma ayu nabi allow maxaa ku xiga qala wuxu yidhi aljihaadu jihaad fii sabiilah jidka lagu jihaada ayaa ku xigta weyaan qaala wuxuu yidhi xadaanii bihinna arrinkaas ayuu nabiga ii sheegay sala allahu caleyh ali wasalam walow istazadtu ka kororsiin dalbi oo ii kordhi aan dhihi ama ii ziyaada aan dhihi lahaana lazaadanii waa ii kordhin lahaa oo intaas in ka badan oo wixii kusoo xigay jihaadka ayuu nabiga ii sheegay lahay sala allahu aleh waali wasalam marka salaadda wakhtigeeda in la tukada fadliga ay leedahay jihaadka laga hormariyey birulwaalideynkan laga hormariyey weeyaan inkastoo mararka qaar ay dhacdo in saxaabada waxyaabo kale ay intay weydiiyaan kadibna uu muxuu ahaa oo nabiga uu sheega nin walba meesha marka ayada uu e, ka yara muxuu aha liidan yahay ayuu mararka qaar nabigeenna tilmaami jiray laakiin shaki ma laha salaadda baabkeeda baab sahlan ma ahan xadiid saddex boqol iyo <clears throat> sideedii kontonaad can abi darin waxaa laga wariyey qala wuxuu yidhi abi dar qaala lii rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm kayfa anta kayfa anta sideed ahaanaysaa abu darow idaa kaanat haddii ay ahaato kayfa anta sideed ahaanaysaa oo sideed noqon doontaa ama sideed u dhaqmi doontaa idaa kaanat haddii ay ahaato calayka dushaada umaraa'u dad madax ah oo amiiro ah oo yuahiruuna dibdhigaan asalaat salaada can waqtiha waqtigeeda ka dibdhigaan haddii ay madax ku noqdaan oo ay kuu taliyaan ood racyadooda ka noqoto maxaad samayn doontaa sideed dhaqmi doontaa sideed samaynaysaa o aw yumiituuna salaata ama salaada dilayaanba oo salaadda waqtigeedii intay dib u dhigaan qoraxdii oo sii dhacaysoo kale iyo qoraxdii soo bixi rabta iyo wamaa ilaa daalika salawaadda aad dib ugu dhigaan ama duhurkiioo laga sii bixi casrka casarka lasii gaari rabe amaba oo muxuu aha sii hakada haddii aad ummad noocaas aad la kulanto oo weliba madaxay kuu noqdaan oo salaaddii ay kaa bixinayaan maxaad samaynaysaa saasuu nabigu yidhi calayhi salatu slam nacam oo yumiituuna salaad salaadda ka dilayaan can waqhtiha waqhtigeeda ka dilayaan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi famaa ta'murunii nabi allow aniga talama haye maxaad i marka haddii ay arrintaa dhacdo qaala nabigeen wuxuu yidhi sal slm salli tuka asalaad salaada liwaqhtiha waqhtigeeda u tuka gurigaada ku tuka ama masjid ku tuka salaadda waqhtigeeda tuka fain adragta haddii aad haleegto haleesho macahum ayagoo salaadii ku jiro haddii aad la soo kulantana fasalli tuka oo ayaga la tuka oo salaaddii ay tukanayan ayna la duka fa innahaa iyada tan dambe ood ayaga la tukatay laka adiga waxay kuu tahay naafilatun sunno weeyaan saasuu nabigeena cadey sala allahu aleh ali waslem marka si kastaba salaadda wakhtigeeda in laga bixiyo oo dib looga dhigo sida hadda walaalaheen xanafiyada ay tobanka saac iyo barkay tukadaan ayaga daaima salaada fajarna waa sidaas oo kale wakhtiga ay muxuuaha qoraxda soo dhowdahay ayay tukadaan oo isfiraarka ayaa daa'iman waa abadan ayaga agtooda a badan iyo taakhiirkaas ayaa fadli badan lidalika hadda masaajidaha qolyaha hindida walaalahin ay joogaan qaarkood gorbaa la tukadaa ko iyo toban sac la qaar qaar kadibaa la tukadaa qaar waxay ku beesgalayna xilliga shaqaalaha dowladda ay soo wada baxaan oo shaqada laga soo wada dareera ay ku aadinayaan ay ku aadinayaan weyaan marka arinta ayada waxaa weyaan see la yeelaya kuwa ayaga marka haliska sii dukanay salaad waa laga hormarin de salaad waqtigeedii hore ay maadaama ay ka dibdhigayaan marka dambe haddii kulmana waxaa weeyaan waa waa lala tukani sunno ayayna qofku noqonaysaa laakiin ishkaalki sooma imaanaya salawaadkii amarkii mxuu ahaa salaad sunnada ahayd salaaddii sunnada ahayd oo laisu diiday bacda salaati alcasri ma noqonaysaa maytan ma noqonaysa insha allahu tacaala way ka baxsanta tan aqala shay waxay noqonaysaa qofkii daakhilka masjidka soo galay soo taxiya lagama rabin ya marka waa salaad sabab lahay noqonaysa marka weyaan ayb alkitaab aali kitaab saddexaad oo waxaa weeyaan cibaadaadka maqsadka cibaadaad ka hoos jira almasaajidu waa masaajida iyo mawaadic sala iyo meelaha salaada lagu tukada weyaan baabu awal masaajidi masaajida kan u ama kuwa ugu horeeyey fi lardi arada ugu horreye weyaan awl masaajid masaajida kan ugu horeeyey fi lardi aradow ayuu u baabi baabkan weyaan xadiid saddex boqol iyo sagaaliy kontonaad can abi darin waxaa lg radi allahu tacala anu ardahu qala wuxu abuu der qultu waxaan ihi ya rasulla rsulka allow ayu masjidin masjidkiisamasjid masjidkeeba ayu masjidin masjidkeeba wudica la dejiyey amaba la asaasay fi lardi arada awalu ugu horayn masjidka ugu horeeyey ilaahay subxaana wa tacaala dhulkan u khalqay masjidka ugu horreeyey oo la dhiga amaba la asisa ku aha qaala wuxuu yidhi almasjid alxaraam waa masjid alxaraamka waa kacbada kacbada allah subxana wa tacala iyo masjid xaraamka weyaan qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi ayu kadibna nabi allow kee ku xigay masjid ahaan qaala wuxuu yidhi almasjid alaqsaa masjid alaqsa oo hadda maanta yahuudda ay ku kabdhowda oo dhibaatada badan ka geysato wey allah ka soo faro subxana wa tacaala qultu waxaan kam kaana baynahuma intee u dhexaysay labadaa masjid masjid alxaraamka iyo masjid alaqsa intee u dhexaysay dhismahooda qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam arbacuuna sanatan afartan sano ayaa u dhexaysa weeyaan uma intaa kadib intaas markuu nabiga caddeeyey xugun marka annaga nagu tacalluqa ayuu nabigeena caddayna sala allahu aleh ali wasalam uma intaa kadib aynamaa adrakatka meel alla meeshay kugu soo haleesha alsalaatu salaada bacdu intaa kadib fasalli salaada meel alla meeshay kugu qabata ku tuka fa ina alfadla fadliga fiihi meeshaa salaadda ay kugu qabatay ayuu ku sugan yahay ayuu nabigena calayhi salaatu wasalaam marka xadiidkan macaani badan ayuu xambaarsan yahay waxaa ugu muhiimsan inaan ognahay oon ogaanay meesha u horreeyey oo allah subxaana wa tacaala in lagu sujuudo oo masjid noqota ugu horeysay inay ahayd masjid alxaraam oo maka ku taalla weeyaan ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakka mubaaraka wahuda lilcaalamiin fiihi aayaat bayinaat maqaamu ibraahim waman dakhalahu kaana aamina marka meesha ayada ayaa u horeysay meel masjid laga dhigo goobta labaadna waxay ahayd beyt almaqdis ama almasjid alaqsa ayuu ahaa weeyaan intaa waxaa dheeri marka annaga haddii ummadda nebi moxamed ana waa noo imaan doonta insha allahu tacaala meel alla meeshay salaadda nugu qabato inaan ku tukanna meelo yaroo la isu qaaricatu ariiqa jidka bartamahiisa in lagu tukada ay ka tahay oy ka mid tahay meelaha qashinqubkaa oy ka mid tahay xarada geela ay ka mid tahay meelo yaroo kooban oo noola diiday way jirtaa oo nabigeen uu diiday calayhi salat slam laakiin arlada inteeda kale inteeda kale ama wax ka dhisnaadeen ama ha banaanaato waa noola ogolaad inaan ku tukana bal iskaba dhaafay arlada ma ahane xitaa eh, eh, doomihii dushooda inaan ku tukana diyaaradihii wixii o dhan ayaa mxuu ahaa noola ogolaaday weyaan doomanka tab waa laga qiyaasana mxuu diyaarada waa laga marka idama jirin laakiin doomaha oo nabigeena mxu sidii logu tukan lahay oo xataa noo cadaya alayh slat slam baabun baabkan wuxuu u baabiye arada masjidun waa masjid wa uhuurun waa aahir weyaan in arada ay meel kastoo arada ka lagu tukanaa daahirna ay tahay ayuu baabkan u baab yahay xadiis saddex boqol iyo lixdanaad can jaabir bni laga wariyey alansaari radi allahu tacala anu arda ana nabiya nabigeena sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi ucطitu waxaa laysiiyey hamsan shan ayaa laysiiyey lam yucطahuna aanan la siinin axadun nabi ama qof qabli iga horreeyey nusirtu waxaa laigu gargaaray birucbi argagax ayaa laigu gargaaray in liga argagaxa oo liga baqo masiirata shahrin bil inta loo socda cadowgayga inuu iga baqo oo cadowga muslimiinta iga baqaan bil inta loo wajucilat waxaa la yeelay li aniga alardu aradana masjidan masjid baa liga yeelay iyo wahura mid aan ku ahaaro qaato oo gebagabadii xaale aan soo maraynay oo lagu weyse qaadanay badelkii biyihii la isticmaalay weyaan ama lagu qabaysanay badelkii biyaha oo badelkii qabayskii badelkweysada ay galaysaa weyaan xitaa sidoo kale sinjadii xataa in ay dhagaxii arada ay mxuu ahaa sidoo kale ay noqoto wax laisku ahiriyo fa ayumaa rajulin nin alla ninkii ayuma rajulin nin kasto oo min ummatii ummadayda ka mid a adrakatu salaatu salaada ay haleesho falusaliha tukada meel alle meesha ku qabata weyaan wauxilat waxaa lii xalaal yeelay lii aniga almaqaanimu haniimooyinka gaalada xoolaha mxuuah markii lala jihaada laga soo qaato ayaa lii xalaal yeelay walam taxila mana xalaal uma ahayn liaxadin qofa qablii aan iga horreeyey oo ambiyada iga horreeyey iyo uma bannaaneen waitu waxaa la siiyey ashafaacata ergeyn oon alla u ergeeya oon ummadii ashafaaca alcudma wاlkubra almaqaam almaxmuud aladi wacadahu waxaa weeyaan ayaa liisii weeyaan waa tii aan soo marnay in nabigeena sal اla slm intuu sujuudo kadib rabbi uu dhihi doono subxana wa tacaala muxamed oo madaxa kor u qaad shafeeca qaad oo ergey ergadaad ha la yeele oo wax weydiiso ha lagaa yeele weyaan saas waa tii muxuu aan soo marnay weyaan marka taana waa liisay ayuu nabig yidhi calayhi salaatu wasalaam oo nabi kasta xataa nabi aadam ilaa nabi ciise intaba ay leeyihiin waxaa weeyaan hayri nafsi nafsi dhammaantood ay yidhaahdeen weyaan wa kaana nabiya nabigu wuxuu ahaa wa kaana nebiyu nabiga wuxuu ahaa oo ambiyada iga horrey ka hadlayaa yubcau mid loo soo bixiyo ilaa qowmihi qoladiisa khaasatan gooni ahaan baa looga soo bixin jiray wa ilaa amuuda akhaahum saalixan marka nabi walba waxaa loo soo bixin jiray qoomkiisa yaa qawmi yaa qawmi yaa qawmi waad arkaysaan ayadaha qur-aanka qawmi marka saas ayuu nabigeena calayi slat slam caddaynayaa in nabi la arka qoladiisa gooniyahaan loogu soo bixin jiray wa bucitu waxaa lii soo bixiyey ila annaasi dadka ayaa lii soo bixiyey caamatan guud ahaan ayaa lii soo saaray ayuu nabiga sala allahu aleyh waali oo muxuu ahaa ummad gooni ahaaneed lima soo dirin carab iyo walaa cajam walaa abadan waxaa weyaan lidalika rabbigan wuxuu le wa tacaala yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llaahi ilaykum jamiican wardadow aniga adeega alle ayaan ahay dhammaantiin kulligiin ayaan muxuu adeega iyo alla xaggiis inaan inka gaarsiiya risaaladii lii soo dhiibay ayaan ahay oo nabigeena sal allahu aleh ali wasalam muxuu ahaa saas ku dhahal ku yidhi ummaddii xadiid saddex boqol iyo lixdanaad can xudayfata waxaa laga wariyay min yamaan saaxibi sir rasul illahi sal slam qala wuxuu xudayfa qaala rasul rasulka al wuxuu fudilnaa waxaa nagula fadilay cala annaasi dadka waxaa nagagala fadli badnaysiiyey bialaatin saddex jucilat waxaa la yeelay sufuufunaa naga markii salaada aan tukanayna ama jihaadka aan ku jirna ka sufuufi almalaa'ika malaa'igta safafkeedoo kale weeyaan wa jucilat lana alardu arradan waxaa noogala yeelay kulluhaa dhammaanteed kulluhaa dhammaanteed masjidan meel lagu tukada ayuu mxuu ahaa noola yeelay weeyaan wa jucilat waxaa noola yeelay turbatuhaa turaabteedana allaha anagana tahuuran midaan ku dahaaro qaadano ayaa noogala yeela weyaan ida lam najid haddii aanan helin almaaa biyaha aanan helin waxaa iyadan la mid ah haddii idaa tacadara isticmaalu lmaa la isticmaalo haddii ay cadkaato oo qabow aad u tiro oo qofka inaad dila looga baqo amaba waxaa weyaan dhaawac uu jira ama wamaa ilaa dalika ayadna waa la wadakara wuxuu sheegay nabigeena calayhi salaatu salaam khaslatan ukhraa arrin kalena waa sheegay oo hadda uusan meesha ku sheegin xudayfa ibnu imaan radi allahu tacala an baabu binaa masjid اnabowi nabiga calayhi sala slam masjidkiisa dhismihiisa ayuu u baabi ashariif ee sharafta badnaa sida lagu dhisay iyo taariikhdiisii iyo meesha laga dhisay iyo waxaa weeyaan cidda ka qayb qaadatay ayuu baabkaana u baab yahay laba xadiid taqriiban ayuu nabigeenna mxuu alai slat slaam uu kaga hadlay ayuu imaamku soo arooriyey xafidah llah xadiid saddex boqol iyo laba iyo lixdanaad can anasin waxaa laga wariyey khaadim nabiy sal sl qala wuxuu yidhi anas qadima nabiyu nabigeena wuxuu soo galay almadiinata magaalada madiine uu soo gaaray weyaan fanazala wuxuu degay acla almadiinati magaalada madiina dusheeda ama duleedkeeda ayuu degay meesheeda sarayso fii xayin xaafad ayuu degay yuqaalu lahum loo yidhahdo dadka degan banu camr ibnu cawf banu camr ibnu cawf nime la yidhaahdo oo reer khasraja ayuu nabiga markuu magaalada madiine soo gaaray kusoo degay weyaan waa niminka quba degnaa xaafadda quba dadka degnaa iyo qoladaas waxaa la jiray banu camr ibnu cawf ayaa la yihahda weyaan waa reer fa aqaama nabiy nabigu uu nagaaday ayaga wuxuu ku dhex nagaaday arbaca cashrata leylatan toban habeen ayuu nabiga meesha la joogay nimankaas bani camr binu cawf intaa iyada ahna nabiga kaligiis kaligood lama joogin saxaabada kale way u imaanayeen oo meesha nabiga lagu soo booqanaya calai slat slam ku islaamayey waa la imaanayey waa lasoo hakada nacam uma intaa kadib arsala nabigu wuxuu diray ila bani najaar niminka reer bani najaar la yihahdo oo ansaarta ayuu adeeg u dirsaday fa ja-u waa yimaadeen mutaqalidi suyuuf seefihii ayagoo garwaaxeedsaday amaba ayagoo jeeniqaarsaday oo seefihii saas muxuu ahaa u saartay ayay yimaadeen weyaan mutaqalidii asuyuuf seefihii ayagoo garwaaxeedsaday amaba jeeniqaarsa jeeni saartay ama jeeni qaarsaday ayay yimaadeen weyaan ayb kaanii waaba ano anduru fiirna ila nabiy nabiga sal slm calaa raaxilatii isagoo daabadihiisa saaran markii ay yimaadeen dabcan daabadii iyo hashi ayuu nabiga fuulay calayhi salaatu wasalaam wa abu bakrin abu bakrna ridfuhu uu nabiga gadaalka saaran yahay hashi isla saaran yihiin wa malau bani najaar reer bani najaar kooxdoodiina xowlahu nabiga ay saa iskugu hareereeyeen ayagoo weliba aad u hubaysan xataa alqaa ilaa uu nabiga mxuu ahaa alaabtiisii iyo heeryadiisii ku tuura bifinaai abi ayuub abi ayub alansaari oo magaciisa la yidhi khaalid ibn zayd alansaari radia allahu tacala an arda gurigiisa barxadiisa ilaa aad alaabti iyo hashi u saarnaa uu iskaga tuura weyaan oo meeshii uu ku dega saasaa muxuu kala jeeda saxaabiga radia allahu tacala an arda wa kaana nabigeena wuxuu ahaa sal slm yuxibu mid jecan an yusalii inuu ku tukado xayu adrakatu sala salaadda meel alle meeshay ku qabatay inuu ku tukada nabigeena aad buu u jeclaan jiray wa ariga xaradiisa ayuu ku tukan jiray meesha ariga lagu xaraya ayuu ku tukan jiray wa anahu nabigeena calayhi salaatu wasalaam amara saxaabada wuxuu faray bibinaai masjidi masjidka in la dhiso fa arsala wuxuu u diray ilaa mala'in koox oo min bani najaar reer bani najaara ayuu adeeg u diray oo fa qaala wuxuu yidhi markay yimaadeen ina yaa bani najaar reer bani najaarow aaminuuni igula gorgortama igula gorgortama bixaa'idikum beertiinna haadaa ee wixii aan qiimihii aad ku gadaysaan ii sheega aan kadibna aan ku heshiina oon inka iibsada qaalo waxay si aan masjid looga dhigo dabcan qaalo waxay yidhahdeen wallahi baan ku dhaaranay laa natlubu ma raadinayna oo ma doonayna amanahu lacagtiisa iyo qiimahiisa ilaa ila allah alla weyne un baan ee xoolo maanta intaan kaa qaadana dhulkaan aan kaaga iibsanno oon annaga xagganaga soo mara nabi allow arrintaa ma dhacayso weyaan wiilal yar oo agoonno ayaa iska lahaa abcan wiilashii iyaga ayaa mxuu ahaa meel saareen weyaan ayb faqaala anasu anas wuxuu yidhi fa kaana fiihi fa kaana waxaa ahaaday fiihi arlada ayada dhulka asagaa waxaa ku dhex sugnaa oo ku dhex yeelay maa aquulu waxaan idiin dhahaa lakum idinkaa idiin dhahaa oon idinkugu sheegaa qubuuru lmushrikiina mushrikiinta qubuurtooda ayaa ku dhex taallay oo meesha ku aasnaa oo qubuur hore ayaa ku aasnaa wa fiihi arlada kharibun guryo dumay guryo dumay oon hadda la isticmaalin oo kharaabay ayaa ku dhex sugnaa weyaan wa fiihi arada dhexdeeda waxaa ku sugnaa nakhlun geeda timireedna way ku dhex yeeleen oo caadi u taagan saddexda shay ayaa muxuu ahaa arada ku dhex taallay fa amara nabiyu nabigu wuxuu faray sal slem biqubuuri lmushrikiina mushrikiinta qabriyaalkooda in la faago ayuu nabiga faray weyaan binabshi qubuuri almushrikiin mushrikiinta qubuurtooda in la faago oo lasoo bixiyo ayuu nabiga faray fanubishat waa la faagay dabcan lafi waxba meesha ku jiray bannaanka loo tuuray way meelo kale la aadiyey uma intaa kadib bilkharibi guryihii dudunsanaa ayaa muxuu nabiga amar wuxuu ku bixiyey an tusawa in la simo ayaa meesha ka maqan fa la simi weeyaan wa binnakhli geedihii timirtana ayadna amar buu ku bixiyey in la jara oo faquicat ama faquica waa la guray weyaan faquica waa la jaray weyaan timirtina waa la jaray meeshii marka waa la aslaaxiyey wixii waa laga saaray qubuurtii mushrikiinta waa laga bixiyey dhulkii kale sarsareeyo muxuu aha guryihii dudunsanaa wixii meeshii waa laga wada fiintiyey laga tuuray sidoo kale geedihii timirta ahana salkii iyo ayaa laga wada jaray weyaan oo meeshii waa laga wada saaray fa kadibna waxay safeen saxaabadii annakla geedihii timirta qiblata almasjid masaajidka qibladiisa ay safeen wa jacaluu waxay albaab reebtadaalbaab reebtada cadaadateynka waxaa weeyaan hadda albaabadan caadiga ah labada derbi oo albaabka celinayso maxaa la yidhahdaa ya tiirasha miya axsanta albaab reebto ama tiirasho fajacaluu wajacaluu waxay yeeleen cidaadatayhi <clears throat> labadiisa muxuu ahay tiir oo albaabka celinaysana alxijaarata dhagxaan bay muxuu ahay geliyeen weeyaan oo dhagaxay ku dhiseen wajacaluu waxay gudu galeen saxaabadii yanquluuna inay soo xambaaraan oy soo qaadaan asakra dhagxaanta waaweyn wahum ayagana yartajizuuna ay weliba muxuu ahaa gabyaan oo qasaaid qaadaan weyaan rajasku weliba waxaa la yihahdaa ximaaru shicri shicirka dameerkiisa ayaa la yihahda rajaska aad uma xoog badno ma tawar badna bahal yaro hooseeyo weyaan oo aad aan u qiimo badnayn laakiin waa marka daba hadalka isagoo hadalka ahluadabka dabcan wahum yartajizuuna iyagoo mxu rajaska la imaado wanabiyu nabigana cala sl macahum wuu la jira saxaabadii oo shaqadii wuu la hayaa kaligood kumuusan daynin wa huwa yaquulu nabigu wuxuu dhihi allaahuma laa khayra ilaa khayru laakhira faqfir lilansaari walmuhaajira allaahuma allahayow laa khayra khayr ma jira barax tiran oon shar la soconin oo nadiif oo saafi ah ma jira ilaa khayru laakhira aakhiro khayrkeeda mooyane khayr saafi ah khayr kastoo jira waa haddii aad caafimaad kasta qabto dhag unbaa mar lagaaga soo boodi madaxa lagaaga soo boodi dhaqaale kastood haysato waxaa way mar unbaad khasaare geliya si kastood caruur iyo wanaag iyo barwaaqo ugu jirta mar unbaa mid lagu soo boodi si wahaakada si kastoo aad u qabta marka adduunkan haba yaraatee khayr daa'ima falaa xusnun yaduumu walaa suruurun weyaan murug daa'im noqonaysana ma farxad daa'im noqonaysana ma lahan marka waa mashuub nacam kadar waa allahuma alayow laa khayra khayr ma jira barax tiran ilaa khayr aakhira aakhira khayrkeeda mooyane fakfir u dhaaf lilansaari ree ansaari dembigooda u dhaaf iwalmuhaajira muhaajiriinta u dhaaf weyaan saasuu nabigeena lahaa iyagana hadalkaasay qaadayeen saasuu nabigeena laha alayhi salatu salaam xadiidka marka nabigeena alai sla saasuu ku dhisay masjidka saas ayuuna muxuu ahaa magaalada quba eh, eh, xaafadda quba ku imaaday bani camr bin coof waxaa ku dhegnaa nimin bani saalim bin cawf layihahda oo magaca ay iskaga dhow yihiin laakiin ree aws aha oon khasraj ahayn marka ragga qaar ina isku khaldaan u maleeyaan laga yaaba inay isku jirib yihiin maya waxay isu jiraan ilaa todoba boqoloo mitir taqriiban masjiduljumca meel la yidhahdo oo hadda loo yaqaano masjid ah markii lasoo aada masjid nabiga calahi sla slaam oo lasoo socdo magaalada quba masjidka quba laga soo baxa masjidka dhanka midig kaa qabana jidka caadiga ah oo quba ka soo baxa ayaa la yidhahda masjiduljumca halkaasay ayagana degnaayeen ayagana markii ay soo gaareen meesha iyadaa ayay nabiga ku dhegeen alayhi sala slam oo yidhahdeen nebi allow intaadan maka aadan tegin intaadan tegin madiina bal annaga noo deg raggaa afariy toban maalmood alla joogtay aan ku martiqaadna meeshii muxuu ahaa ay ku degeen kadibna riwaayaad taarikhi waxay caddaynayaan in nabigeena alayhi sala slam isgu halkaa jooga ay salaadii jumcada ku qabatay oo awala jumcatin oo muxuu ahaa fi lislaam halkaa lagu tukaday ilidalika hadda masjidka waxaa loo yaqaanaa masjid aljumca loo yaqaana weyaan xadiid saddex boqol iyo saddex iyo lixdanaad can naaficin waxaa laga wariyey naafic waa mawla cabdilaahi bni cumar radia allahu tacala an arda waa raggii cilmiga cabdilahi bni cumar fuuqsaday oo cilmiga cabdilahi bni cumar la soo wareegay oo ummadda soo gaarsiiyey asaga ayaana xoreeyey ninkaas wuxuu geeriyooday boqol iyo toban iyo todoba hijrada nabigeena calayi slat slam ayuu geeriyooday naafic mawla cabdilahi bni cumar ayaa wuxuu muxuu ahay leeyahay ana cabdilaahi ana cabdallaahi cabdulaahi bni cumar ahbara wuxuu u sheegay ana almasjida masjidka kaana inuu ahaaday calaa cahdi rasul rasulka al zamnki sal slm mabniyan mid ka dhisan ama laga dhisay bilabin bulkeeti ama mutafaali waxa u taqaanaan jingadiisa iyo qeybta sara waxa laga saarayna aljariidu laantimireed timirta laamaha timirta iyo mxuu aha waxyaabaas in la saaray ayuu mxua u sheega wa cumaduhu tiirarkiisa uu ku taagnaanay ka ku taagnaana khashabu nakhli geed jirdaha iyo laamanka cafwan eh, eh, timirta eh, tiirasheeda amaba alwaaxa amaba waxaa weeyaan tiirasha ka samaysan geetimireedka ayuu ahaa weyaan wacumaduhu tiirashiisana khashabu nakhli geedtimireedka khashabkiisa amaba muxuu ahaa geedkiisa ayuu ahaa weyaan falam yazid fiihi kuma kordhinin abubakrin abubakr shayan shay kuma kornin markuu nabiga dhintay cala slat slam oo sayid abubakr uu qabsaday khaliifat rasuulilah uu muxuu ahay muminiinta mas-uulka u noqday ood khilaafada la wareegay hal shay kuma darin sidii ayuu u daay laba sana ay ahaydba waxba badan ma ahayn iyo bilood wa zaada fiihi cumaru cumarna wuu ku kordhiyey wa banaahu wuxuu ku dhisay calaa bunyaanihi sida uu u dhisnaa calaa cahdi rasullah rasulka waqtigii sal slm bulketiga dabcan shamiito ma jirin ee carada ayaa laga samayn jiray carada ayaa laga samayn jiray haddana ila alaan sacuudiga oo kale boqolkiiba sagaashan io ka badan guryaha dabaq ama ahaado amaba guri gaaban ha noqdo ama filla ha bulketiga caro ayay ka samaystaan oo bulketigan caadiga ahna wuu ka adagyahay xataa caro nooc ayaa jira oo mxua ah, inta uun haddaba inta way ka jirtaan filaya waa la sameeya marka bulketiga saas ayaa loo samayn jiray waxa laga samayn jiray caradaas bilabin bulketi ayuu mxuu ahaa ku dhisay waljariidi iyo laamaha timirta ayuu ku dhisay sayd cumar waacaada wuxuu ku soo celiyey cumadahu tiirashiisana khashaban geeda ayuu mxuuah ka dhiga weeyaan uma intaa kadib marka intaas nabiga saasuu dhisay alai slat slaam abubakar maba taabanin cumarna wuxuu sameeyey radia allahu tacala an arda wuu waasiciyey masjidka waxbuu ku daray laakiin qaabdhismeedka nabigu u dhisay iyo mxuu ahaa materialka iyo waxyaabihii uu ku dhisay nabiga ayuu asna ku dhisay weyaan wax kale oo dheeriah muusan gelinin uma intaa kadib hayarahu waxaa bedelay cumaan bn cafaan radi allahu tacala canhu arda ayaa bedelay fazaada fiihi wuxuu ku kordhiyey masjidka iyaadatan kabiiratan ziyaadatan kaiiratan ziyaado aad u tiro badan ayuu ku daray oo qibladu kaga daray oo midigu kaga daray oo meelo badan buu kaga daray radi allahu tacala canhu arda kow wabana wuxuu ku dhisay jidaarahu derbigiisana bilxijaarati dhagxaan buu ku dhishay almanqushati ee nuurad ban waqtiga nabiga ala sl slam wajacala wuxuu yeelay cumaan cumadahu tiirashiisana wuxuu ka yeelay xijaaratan dhagxaan buu ka dhigay marka hore maxay ahaayeen geeda timir ay ahaayeen manquushatan weliba la naqshadeeyey oo la qurxiyey ayuu ka dhigi wayeen oo la hardhay wasaqfahu wasaqafahu wuxuu muxuuah ku daday oo jingad iyo kaga dhiglaamyari kaga dhigay bisaaji alwax ayuu kaga dhigi wayeen ayuu dusha ka saaray radia allahu tacala anhu arda saas uu masjidka nabigeena calayi sl slam u dhismay baabulmasjidi masjidka ayuu u baab yahay alladii masjidkaas usisa lagu asisay cala taqwa alle ka cabsiina masjidka lagu dhisay waa kee ma quba ma masjid nabowiya waxaa weeyaan isna baabkan wuxuu u baab yahay caddayn arrinta la caddeey xadiid saddex boqol iyo afar iyo lixdanaad can abi saciidin alkhudri waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda qala wuxu uhi abi saciid sacad ibni malik ibni sinaan weeyaane dakhaltu waxaan galay wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi dakhaltu waxaan galay calaa rasuulilahi baan u galay sal slam fii beyti bacdi nisaa'ihi haweenkiisa qaarkood gurigooda ayaan ugu galay weeyaan faqultu waxaan idhi ya rasuulalahiyow ayu lmasjidayni masjid koodeeba alladii usisa lagu asisay oo lagu bilaabay cala ataqwa alla ka cabsiina qaala wuxuu yidhi fa akhada nabigu wuxuu qaatay kafan hal calaacal ayuu qaatay hal calaacal ama hal cantooba ayuu qaatay oo min xasbaai min xasbaaa quruuraxa ah quruuraxii nabiga saas qaatay hal antooba ayuu su qaatay ama hal ah, kaf ama calaacal ayuu qaatay fa daraba bihi larda markaasuu arladii ku dhuftay intuu saa qaaday ayuu haddana ku celiy ku dhuftay uma qaala wuxuu huwa masjidka asaga ah, masjidukum masjidkiina weeyaan haadaa ee ah limasjid almadiinati masjidka madiina ayuu nabigu ula jeeda alayh slat slam marka waxaa weya markuu rabbigeenle subxaana wa tacaala lamasjidun usisa cala taqwa masjidudaraarku rabbi ka hadlayay qolyihii munaafiqiinta masjidka ay u dhiseen oy gaalada u diyaariyeen oy inay muslimiinta ku dhibaateeyaan ay ugu talagaleen markuu rabbi ka wuxuu leeyahay lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibuuna an yataaharuu wallah yuxib marka waxaa laisku hayaa marka ma masjidka nabi keligiisba marka noqonaya masjidka taqwada lagu aasisay laazim maa inuu noqdo masjid quba isna waxaa weyaan masjid usi cala taqwa weliba waxaa sii xoojinaysa oo asna soo gelinayso inuu rabbigeena yihi subxaana wa tacala fiihi rijaalun yuxibuuna an yataaharuu wallah yuxib lmutahiriin kadibna u nabigeenna caddeeyey sala allahu alay waslm ahluquba in loola jeedo ragga ayagaa ah. ragga ayaga in loola jeedo ahluquba oo istinjada markay istinjanayaan inay israaciyaan dhagax iyo tiritaan iska tiraan oo isuuliyaan caynkii iyo muuqaalkii nijaasada kadibna biyo ay raaciyaan saas inaad ilahay ku ammaanay subxaana wa tacaala ayuu nabi nabigeena caday aleyhi salaatu salaam baabu fadli maa bayna alqabri walmimber qabriga nabigeena caleyhi salatu salaam mimbarkiisa inta udhexayso fadliga ku sugan ayuu baab waa rawdadii wuxuu ka warramayaa muxuu aha rawdadii weeyaan xadiid saddex iyo lix iyo ama shan iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa laga wariya waayat islam cbdiraxman bin sakhr dawsi radi allahu tacala anu arda can nabi nabigan wuxuu ka wariy sal slam qal nabigeena wuxuu yidhi bayna rawdatun beer ayaa ahaatay oo min riyaad iljanati jannada beeraha ka mid ah wa mimbarii mimbarkaygana calaa xawdi darkayga ayuu dul saaran yahay weyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu aleh ali wasalam waa laba cajiib tan koobaad rawdada oo balarkeeda taqriiban meesha hadda aan fadhiyo ilaa e, albaabka masjidka qaybtan soke oo hadda mxuuaha qaybtan e, hadda aan fadhino oo aan e, darsiga loo fadhiyo inta albaabkan iyo intaan taqriiban aada uguma weyno ballarkeedana waxaan isleeyay meeshaan aan fadhiyo ilaa derbigaas oo muxuu ahaa midigta xigo intaas kama badno rawdada intay ku fadhido marka nabigeena calai slat slaam ay ka badantana wax yaroo kooban ay ka badanta dii kale waa intaasun taqriiban nabigeena calai slat marka wuxuu leeyahay inta ayada ah oo mimbarkiisa iyo gurigiisa hadda qabrigiisa weeyaan abcan hadda waa qabrigiisa inta u dhexayso beer beeraha jannaad ayaa ku taalayuu nabigen alai slat slaam marka waxay leeyihiin laba shayba waa lagu fasiraa tan koobaad camal lagu janagaraa meesha lagu qabsadaa oo waxaa weeyaan waa meel aad iyo aad qofkii ilaahay ku caabudo subxaana wa tacaala uu ku janagalo tan labaadna goobta ayada laftirkeeda ayaa inta la qaaday maalinta qiyaama jannada qayb ka ah. laga dhigi doonaa labadaba waa la sheegay ilan beeno badan oo jannada ka noqon doonta ayuu nabigeena cadey alayhi salatu salaam webiyaal buura jannada ka noqon doona soo nabiga muuse cadeen alayhi salaam marka tanna inay tahay goob jannada ka noqon doonta in lagu fasiro labadaba maanic ma lahan oo labadaba waa isla qaadanaysaa goobti waa goob jannada lagama dhigi doono siduu nabigan cadi alai sl slam sidoo kalena waa meel camal wanaagsan lagu samaysto lagu janno galo labadiiba marka way markuu nabigeena cadayna alai sl slam bayna beyti wa min beri rawdatu maryaal janna wuxuu cadaynayaa meesha fadli badan baa ku sugan khayr badan baa ku sugan in lagu muxuu ahaa sunnaysto laakiin salaada faradka ah iyada iyo safka hore oo masjidka nabiga oon rawdada ku jirin yaa fadli badan shaki safka horea fadli badan laakiin waxa ay ku fadli badan tahay waa sunanta iyo muxuu aha waxyaabaha la ah weeyaan ayb sidoo kale nabigan wuxuu ahday alai sl slam mimbarkiisa oo rawdada bilowgeeda ahna in uu mxuu aha darkiisa uu ku aadan yahay ayuu nabigeena caday calayhi salaatu wasalaam meesha iyadu kaga aadan yahay nacam baabu masjid quba masjid quba ayuu baab yahay xadiidka saddex boqol iyo lixdan iyo lixaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi bn cumar kaana nabi masjid quba masjid quba ayuu nabiga imaan uu tegi jiray kula sabtin sabti la arko ayuu nabiga tegi jiray alai sl sabtiga marka sabtiga caadiga ah inuu noqon karaa sabtigana usbuucna waa noqon kara oo usbuuca sabtina waa u jireen labadiiba dhib lahan sabtiga caadiga ama ah ka soo qaad ama usbuuc kasta soo qaad nabiga wuu tegi jiray muxuu ahaa maashiyan isagoo mxuu ahaa lugayna ayuu nabiga tegi jiray alai sl waraakiban isagoo wax saaran wa fii riwaayatin fa yusalii tukan jiray rakcatayn laba ku tukan jiray riwaayaad ibni maajah iyo keyrkii ay wariyeenna waxaa ku sugan in nabiga inuu cadaynay calayhi salaat qofkii taga meesha ayadoo laba ragca ku tukada inuu qof cumro kaamil la dukutay uu la ajriyahay weyaan cumrada meel eber looma doonay halkan baa la tegi waa laba ragca ku tukani insha allahu tacaala waa cumro kaamil siduu nabigan caday alayhi salatu slam marka masjid quba waa fadligaas ayuu leeyahay waxyaabaha dhacay waxaa ka ah xilliga nabigeena alai sl slam uu noolaa oo qabowati uu tegi jiray cabdninka la yihahdo abi musa alashcari ayaa subax wuxuu go qaatay inuu waardiyey nabiga alai sl slam isagoon loo dirin kadibna masjidkuu yimid gurigu soo maray waxa nabiga masjidku aadintu weyse qaatay guryaha xaasaskiisu soo masjidku yimid nabiga uu tagay quba inuu aaday ayaa maxaa loo sheegay soo dhaqaaqay marka nabigeena calayhi sala slaam wuxuu u yimid bi'ri ariis eh, eh, ceel la yidhaahdo eh, jooga oo meeshii adig meel beer ahay ahayd oo masjid qubana ku dhegan jooga oo muxuu ahaa xaajadiisi iyo weysadii howlihii ku jira kadibna nabigeena calayhi sala slaam meeshii uu galay ayuu albaabku istaagay nabiga markuu mu daniis soo dhamays soo weyse qaatay uu soo baxay ceelkii ayuu mxuu ahaa intuu karkaarkiisu ku fariistay iyo wareegiisu ku fariistay ayuu lugaha ku raaracay nabiga ala slam weliba wuxuu mxuu ahaa nabiga saa u yara faytay jilbaha saa u yara faytay kadibna albaabku istaagay intuu nabiga salaamay uu ka noqday albaabku istaagay nin walaalkiis oo soo weyse qaadan uu ka soo tagay markaasuu mxuu ahaa iga dabimaadu ku yiri walaalkii abi muusa alashcari walaalkii weyaan kadibna nabigeena calayhi salaat slaam meeshuu fadhiyey isla markiiba abubakaroo dheerayna orda ayaa yimid markaasuu meeshii albaabkaha uu jooga abu muusa oo gudaha kaga jiray ayuu soo yara rixe markaasuu yidhi calaa rislik markaasuu yidhi waa ninka abubakar jooguu yidhi meeshuu ku celi nabigu u taga alai slat slam wuxuu yidhi nabi allow abubakar halkaa taagan markaasuu yidhi muxuu ahaa u idin inaad soo gala jannana ugu bishaaray jannana ugu bishaaray waa biir ariis mar ku jiray meesha hadda waa la daday tabcan saaxada masjidka ayuu galay kadibna uu soo galay nabigu usalaam alai sl slaam kadibna nabiga midigtiisu fariistay ceelka ayuu mxuu lagaha ku raaraciyey sidoo kale daqiiqad markaas abubasr wuxuu leey in yurid illahu bihi khayran yati bihi ninka walaalka maanta haddii khayr laba doonay oo in janno loogu bishaaray mxuu ahaa ilaahay uu qadaray isagoo orda ayuu imaan doona ma nin qof aanba loo qadarin meesha loogu bishaaray ayaa imaani kadibna waxaa yimid mxuu ahaa mar labaad albaabkii soo riixay markaas calaa rislika booskaada taagnaw sidii oo kale ayuu mxuu aha nabigu wuu sheegay nabigu wuuu yidhi u idin waxaad noogu bishaaraysaa janno sidii ayuu muxuu isna kusoo galay markaasuu nabiga salaam alai slam dhanka midaxda ayuu ka fariistay isna sidii ayaad waxaa weyaan lugaha ugu faydi meeshiugu raarici weyaan kadibna nin saddexaad baa yimid intaas wuxuu le abuu in yuriid illahu bihi khayran bihi ilah khayr la ninka uu keeni kadibna ninbaa soo riixay cumaan buu noqday markaasaa nabigu u sheegay cumaan baa albaabka taagan radia allahu tacala an arda riwayad qaar sheegayaan inuu nabiga maradii wixii hagaagsaday oo istoosiyey waa nin xishood badan buu ahaa marka kadibna uu yiri idin jannana ugu bishaaray laakiin waxaa la socota jannada bishaaradeeda calaa balwa tusiibuhu musiiba ku dhici doonta iyo imtixaan uu mari doona ayaa la socota weyaan ma kadibna inaa lilahi wa inaa ilahi rajicuun yiri wuu soo galay kadibna labada boos way buuxsameen nabiga ay kusoo horjeestay ceelka ayuu meesha ku raariciyey isna lagihii marka biir ariiskaas riwaayaad qaar marka waxay leeyihiin nabigeena ala slat slam sidaasay caado ahayd khulafadiina saas caado u ahayd inay yimaadaan halkaas oo waxaa weyaan ku tukadaan oo ariiqa nabiga ay maraan khaatimka nabiga markuu wax ku khatmin jiray oo muxuu ahaa moorig ahaanta u ahaa waa tii waxaa weeyaan uu nabiga haystay muxamedu rasuullah ay ku qornayd kadibna markuu nabiga dhintay calayi slat slaam abubakar khilaafad ula wareegay isaga ayaa qaatay kadibna markuu abubakar dhintay sayd cumar ayaa qaatay radia allahu tacala markuu sayd cumar la dilay oo shahiiday kadibna sayd cumaan ayaa qaatay sayd cumaan marka tobanka sano u horeysay khaatamkaasu muxuu ahaa ku khatmin jiray kadibna isagoo biiri ariiskii fadhiyo maalin maalmaha kamid ah humuumta muslimiinta waa taqaanaa nin muxuu ahaa mashaariq ilard wamaqaaribiha islaamkiis u kala faafay ood u batay waad telefoon uusan jirin diyaarad ay jirin waxaa rafaadka waad garan kartaan oo cadowgii oo walba u jira maamulkoodii iyo inaad muxuu kala habeeyo kala hagaajiyo cadligoodii asagay u taallaa isagoo dee meesha koley bun malaha qof markuu aad u fikira waa taqanan mararka qalinka ayuu muxuu kula xarbiya qaar marbaa muxuu cidiyaha qofku la xarbiya mar qofku xaw dhulka ayuu qutiya mar waa kada waa taqanan qof markuu maqan yahay baab kale ku jira howlo badan buu ku dhaqaaqa uusan ogeyn allaa iraadi waxyaabaan ay yirahdaan wayn qofka isagoon iska warqabin isagoo marka ku ciyaara amaba muxuu ku mashquulsan eh, khaatumkii yuu kaga dhacay ceelkii biir kadibna si walba ayaa la sameeyey ceelkii dhammaantiis macal aradiisii oo dhan ayaa lasoo wada qaaday oo hal shay lagaga tegin oo la baaray oo xabadxabad meeshii ayuu ku tagay hadda khaatimka rasuulka wuxuu yaallaa waxay kuleeyihiin turkiya waxaa ka jira <laughs> majin baa u qaaday turkuge sayd cumaan wuxuu waayey ma turki ka arkaysa wax badan baa turku sheegaan timaha nabiga yeela ay kuleeyihiin khamiiska nabiga yeela koofidii nabiga hataalla wax badan waxaas kulli khuraafaat waxba kama jiraan waxaad baabkaas aan idinku lagoyn marka alcumuum haddii wax un la heli karo sawirka khaatimka nabigeena ala slam waraaqihi in la helo waa suuragal sawirkoodii ayagoo la koobigareeyey marka almu marka sayid cumaan marka waxay leeyihiin muarikiinta iyo ragga eh, mxuu ahaa hawsha ka hadla tobankaas sana oo hore wiiis waa isku aadanaayeen maamulkana aad baa loo raacsanaa maalintaa wixii ka dambeeyey ee marka taghayarat quluubu nnaasi caleyh dadka quluubtoodii ayaa kadibna isbadashay waatii de marka dambe khawaarijtii ay ka yimaadeen masr iyo halkaa laga imaaday ilaa ciraaq kadibna halkaas uu ku shahiday radia allahu tacaala canhu waarda koleyba waxaan filaya waqtiga ayaa dhamaaday hada wallahu aclam wsala allah ala slam ala abdihi warasuli mustafa